بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد المقلوب قال الناظم رحمه الله تعالى وقسموا المقلوب قسمين إلى ما كان مشهورا براو أبدلا بواحد نظيره كي يرغب fiihi liliraabi ida mastugriba waminhu qalbu sanadin limatni naxwu imtixaanihim imaama alfanni fii mi'atin lama ataa bagdaada faradaha wajawada alisnaada waqalbu maa lam yaqsid iruwaatu naxwu ida uqiimat asalaatu xadadahu fii majlisi albunaani xajaaju icna bna abi cuhmaana فظنه عن ثابت جرير بينه حماد الضرير almaqluub ayuu baabeeyey ama uu fasal ka dhigtay maqluubna waa kan la dabagediyey qalbiguna ama gedin dabagedintana wuxuu u qeybsamaa labo maqluub oo camdi loo sameynaayo yacni maqluub camdan iyo maqluubun sahwan iyo maqluub loo sameynaayo si aan ukas ahayn oo sahwi iyo wax noocaas oo kale labadaaba u kala qaybanaa qeybta hore wuxuu ku bilaabayaa midka camdiga ah loo sameeyo almaqluubu camdan ayuu ka bilaabayaa wuxuuna ka sheegi doonaa ilaa laba nooc ayuu ka sheegi doonaa markaa wuxuu yidhi waqasamuu waxay qaybiyeen almaqluuba maqluubkii bay qaybiyeen qismayni bay u qaybiyeen laba qaybood ayay u qaybiyeen yacni camdan ow sahwan bay u qaybiyeen ilaa maa kii kaana ahaaday matnuhu matnigiisu uu ahaaday mashhuuran mid caan baxay biraawin raawi ku caan baxay raawiga oo ubdila lagu bedelay biwaaxidin mid ama ubdila waxaa lagu bedelay raawigii biwaaxidin mid nadiirihiiba ah mid isaga la mid oo xagga dabaqada kula nadiir ahaa lagu bedelay sababta loo sameynayana maxay tahay key yurgaba si markaa yacnii loo jeclaado fiihi fii riwaayatihi riwaayadiisa si loo xiiseeyo oo loo jeclaado canhu yacni midka waxaan samaynayo laga wariyo si loo jeclaado liliqraabi looguna jeclaado liajli aliqraabi yacni eh, iraabi yacni qaraabo raadinteeda darteed ama yaabgelin qariibgelin yacni waxaan wax qariib ah inay yihiin dadku inay u fahmaan shayga qariibkaana dadku waa iska jecel yihiin idaa ma stuqriba haddii markaa yacni la qariibsado ayb ama qaraabo lagu xukumo markaa ayb nooca koowaad marka wuxuu ka dhigay qalbigii laba qaybood oo u qeybiyey labadaa qayboodna mid camdi mid sahwi ah waay camdigii marka wuxuu ku bilaabay qaybihiisa qeybta koowaad oo ah in qofku xadiid lagu yaqaanay raawi maalan waxaa lagu yaqaanay saalim oo kale markaasuu mid la dabaqa ah oo aan xadiidkaas lagu aqoonin sida naafic oo kale ayuu keenaa ayuu ka keenaa ninbaa ninbaa wuxuu qasdaa marka xadiidkii saalim uu lahaa inuu wariyo min riwaayati naafic isagoo ah mana jira marka isaga unbaa dabagedinta samaynaya muxuu u samaynaya liliqraab dadka inuu yaab geliyo oo wax qariib ah inuu la imaaday inuu dadka tuso si loo jeclaado markaa oo de riwaayadiisii iyo waxaa in laga wariyo iyo loo jeclaado asagana loogu maleeyo inuu yahay nin xaafid ahoo rixlo badan oo riwaayaad badan jamciyey si loogu maleeyo rabaa intaas waa inta uu marka rabo ayb noocaas marka tusaale haddaan ka bixino maalan xamaad bnu camrin الnasiibiy ayaa ayaa maalan ayaa sameeyey oo xadiid wuxuu wariyey macruuf ku ah mashhuur ku ah suhayl bnu abi saalix can abiihi can abi hurayrata idaa laqiitum اlmushrikiina fii طariiqin falaa tabda'uuhum bالsalaam xadiidkaasoo xamaad bnu camrin الnasiibiy wariyey can اlأcmash can abi saalix can abi hurayra marka xadiidkana muxuu mashhuur ku ahaa suhayl bn abi saalix can abihi can abi hurayra ayuu mashhuur ku ahaa isagii marka wuxuu keenay riwaayat alacmash can abi saalix suhayl wuxuu ku bedelay acmash suhayl bnu abi saalix buu acmash ku bedelay oo xadiidkii wuxuu ka dhigay marka xadiidu lacmash can abi saalix asamaan can abi hurayra uu ka dhigay saasna muxuu u yeelay liyuqriba bihi si uu markaa yacni dadka uu ugu qaraabo geliyo ayb oo loo yidhaha war ninkan wax qariib ah oo dadka kale aynan warinin oo wariyaa marka dadka waa ka xifdi badan yahay si loogu maleeyo ayb mana lagu yaqaano xadiidkaas isagoo acmash laga warinaayo sida uu tilmaamay cuqayli kitaabkiisa yacni alxaafid alcuqayli sida uu tilmaamay ayb waa saaxibu ducafaa alkabiir qofka sidaas oo kale yeelo markaad si u fiiriso waxa uu samaynayo si ahaan waxay ka agdhowdahay noocii noogu soo dambeeyey mawduuca waayo sanad aan jirin oo isaga allifaha aan jirinbo <coughs> sanad aan jirin buu allifaha dhinacaas marka laga fiiriyo qofka ficilkan samaynayo oo uu qasdaayo waa qof kadaab ah ama wadci nooc wadci ah buu samaynayo sababtaasaana keentay maqluubka inuu ku xijiyo mowduucaba laanna calaaqadaas meeshaas abaa ka dhexayso qofka sidaanoo kale sameeyana culamaau ulxadiid waxay dhahaan fulaanun yasriqu alxadiid yasriqu alxadiid saasay ku tilmaamayaan haddaa maqasho marka fulaanun yasriqu alxadiid waxaa laga wadaa taan oo kale xadiid lagu yaqaanay raawiba intuu ka leexdo ayuu wuxuu soo alifaa uu soo maamooriyeynaa isagoo raawi kale ah ayb marka xadiidka haddii si loo fiiriyo da xadiidka mowduuc man ma aha laakiin sanadkan uu u sameeyey masnuuc ah sanad masnuuc ah oo mukhtalaq ah markaa fulaanu yasriqu lxadiid bay dhahaan mararka qaarna waxay dhahaan xadiidka saas lagu wariyey laftiisa masruuq ay dhahaan hada xadiidu masruuq markay leeyihiin marka sidaasay ka wadaan istilaaxa culamaa ulxadiid sababtaanaana keentay inay culummadu ka cararaan garaa'ibta oo imaamu maalik iyo shucba iyo a'imadii waaweyneyd axaadiidta garaa'ibta waa ka carari jireen oo waatay dhihi jireen marka min haraabatihaa nafiru qaraabadeedan ka cararaynay dhihi jireen inkastoo qariib saxiixa uu jiro haddana axaadiidta dariiqii mashhuurka ahayoo jaaddada yacni sanadka ka leexsan mar walbo ma jeclayn culamaau lxadiid si aan markaas loogu loogu calaamaynin inuu yahay qof sidaanu kala samaynayo ficilkan qaybta koowaad marka kaas waay sababta waxa uu u sameynaa waxay tahay in riwaayadiisa la raboodo la jeclaado liliqraab iyo inuu dadka yacni ka yaabiyo oo uu yidhaaho ninkan rixlo badanaa xadiid aan yacni meel uunan xadiidka jirin ee dadka kale aysan ka warininoo ka keenay in la dhaho keliya ayuu rabaa qaybtaas marka waa qaybta maqluub camdan hal qayb oo ka mid ah wa qasamuu waxay qaybiyeen almaqluuba maqluubkii kii la dabagediyey bay qaybiyeen qismayni bay u qaybiyeen laba qaybood yacni camdan wasaw aw waay labada qayb ilaa maa intiikaabay yacni u qaybiyeen kaana ahaaday matnuhu matnigiisu wixii uu ahaaday kii uu ahaaday mashhuuran mid markaa yacni ku caan baxay biraawin raawi ku baxay biriwaayati raawin ku caan baxay ubdila kaasoo ubdila lagu bedelay biwaaxidin mid kale lagu bedelay nadiirihi isagoo usi isaga u dhigmo fi dabaqatiba uga dhigmaa macnaha sidaana muxuu u samaynayaa qofka samaynaya kay yurgaba fiihi si markaa loo jeclaysto oo loo iisho kay yurgaba fiihi ay fii riwaayatihi canhu in isaga laga wariyo say dadku u soo aadaan ayb liliraabi liliqraabi liajli liqraabi liajli aliqraab hamzada waa la naqlinaa yani wasniga dartiisa liliqraabi oo marka inuu markaa dadka yacnii wax gariib ah ou tuso rabitaanka ou rabo darteed idaa ma stuqriba ida stuqriba haddii markaa yacnii xadiidka markaa la qariibsado oo markaa qaraabadiisa ay soo baxdo ninkan marka wax qariib ah buu wariyaa in la dhaho dadka kale aysan aqoonin wa minhu qalbu sanadin limatni naxwi imtixaanihim imaama alfanni wa minhu maqluubkii wamin almaqluubi maqluubkii waxaa ka mida camdiga ahaa qalbu sanadin sanad gedintiis limatnin yacni matni loo gediyo wa minhu wa almaqluubi waxaa ka mida qalbu sanadin sanad gedintiis taamin oo dhammaystiran ay taamin dhammaystiran ayb limatnin matni kale loo gediyo markaa sanadkan matni buu lahaa matnigii uu lahaa inta laga qaadaa matni kale loo gedinayo yani matnigaanna sanadkiisa sana matni kale yani waxaa la siinaa matni kale kanna waxaa la siinaa mid kale naxwu imtixaanihim imtixaankooda oo kale waay imaam alfanni fanniga imaamkiisa ay imtixaaneen waa imaam albukhaari fii mi-atin ay ku imtixaaneen boqol dhexdeed fii mi-ati xadiidin lama ataa markuu yimid imaamu lbukhaari baqdaada baqdaad markii uu yimid faraddahaa waa celiyey boqolkiiba mid walbaa matni walbaa sanadkiisiibuu u celiyey wajawada waana hagaajiyeyoo waa toosiyey alisnaada isnaadkiina waa toosiyey ayb wajawada alisnaada oo midkaanina marka waa lilimtixaan waa nooca labaad waa ficlu ficluhu lilimtixaan maqluubkii in loo sameeyo imtixaan dartiis waa camdi laakiin hadda liliqraab loo samayn maayo lilimtixaana loo sameynaya ayb raawigii baa lagu imtixaanaa see loo imtixaanaa mar waxaa la imtixaanayaa xifdigiisa meesha uu joogo waa sida bukhaari lagu sameeyey markuu baqdaad soo galay toban wiil bay toban midkiiba toban xadiid u dhiibeen <clears throat> matnigii iyo sanadkiina waa isdabagediyeen oo matnigaani sanad uuna lahaynaa lagu rakibay sanadkan matnigiisii matni aan ahayn baa ladaba la gadaal dhigay bukhaari marka waa dhegaystay markay dhammeeyeen bou kii koowaad uu bilaabay sanad walbaa matnigiisuu u celiyey matni walbana sanadkiisii buu u celiyey markaasay waxay ogaadeen marka inuu sanaacadaani yacni xaafid ku yahay aadna markaa yacni mar xifdiga ayaa la tijaabiyaa marna waxaa la tijaa lagu tijaabiyaa raawigaani hal ikhtalata am laa mararka qaar raawigu markuu da' noqdo oo kale inuu isku dadarmay iyo in kale maxaa lagu ogaanaa axaadiistii uu yaqaanay baa sanad kale lagu rakibaa ama asaaniiddii uu yaqaanaa matni kale la siinaa waa imtixaan maxaa la rabaa ninkan uu isku dardarmay iyo ikhtilaad ku dhacayo in kale in la ogaado sidaasna marka way dhacdaa mararka qaarna waxaa lagu ogaadaa hal haliraawi yaqbalu talqiin am laa raawigaani talqiin miyou aqbalaa mase ma aqbalaayo talqiin waxaa la idhaha waxaa la leeyahay akhbaraka fulanun anahu yani annahu qaala xadaanii fulaan can fulaan wixii uu yaqaanay iyo wax uusan aqoonin oo kiisa aan ahaynaa laysku daraa haddii uu yidhaa haa haa un hadduu dhahaayo wax walboo loo sheego hadduu haa iska dhahayo ninkaasi waxaa la yidhaahdaa qaabilun litalqiin bis marka waa laga joojinaa dacfigiisana waa la ogaanaa walidaalika kutubta jarxiga iyo tacdiilka waxaa lagu arkaa fulaanun ikhtalata biakhara ama waxaa la leeyahay fulaan tagayara xifduhu ama mararka qaar waxaa la leeyahay <clears throat> yaqbalu talqiin in kaana talqiin oo aqbalaa talqiin oo aqbalaa maxay tahay waxba uma kala soocno wixii lagu dul aqriyo intuu fiiriyo kanna anaa leh kanna aniga melihi ma dhihi karo wax walba u iska yeelah kaasoo kalena marka maxay eh, khatar ku tahay dabdiga barnaamijda baabid dambe dabdigii waa ka waa ka dhammaaday see lagu ogaana tanoo kale lagu ogaana in qalbi loo sameeyo marka waa lil imtixaan marka laleeyahy intaas oo qaradba imtixaanku waa noqon karaa ayb bukhaari marka asaga da xifdiga heerka uu ka gaarsiisan yahay la fiirinayo ee hadda ikhtilaad iyo talqiin iyo laga fiirin maynin alimaamu albukhaari xaafid alcuqayli laftiisa waa la imtixaanay oo ardayda wuxuu samayn jiray asaga asalka oo wax ka wax ku dhageystay kitaabkiisa asalkiisa isagaa haysa jiray wuxuu dhihi jiray marka ardayda markay u timaado idinka kiina ka akhriya kitaabkiina kiisa isagaa haysan jiray markaasay ardaydii waxay is yidhaahdeen imaa ninkan inuu xaafid yahay iyo imaa anahu yakdib wax ka dhaxeeya male aan tijaabinaa la yidhi markaasay waxbay soo qorqore ay akhrinayaan marka waxbay soo qorqoreen naqsina waa sameeyeen ziyaadana waa sameeyeen axaadiidta qaar waxay ku dareen kuwa waxay ka dhimeen markii ay dhammeeyeen ayuu ka qaaday kitaabka keenu yidhi markii akrinaya markuu ka qaaday buu meel allaale meeshii naqsi ku jirana wuxuu haleeshiiyey laxaq laxaq ayuu ku sameeyey oo wuxuu ku daray wixii ka maqnay meeshii ziyaadana waa tiray markaasay waxay ogaadeen marka inuu xaafid yahay xaafid alcuqaylina marka waa ku dhacay ibnu kathiir ise wuxuu soo guuriyaa wuxuu yidhi ataa saaxibuna bna cabdilhaadi alxaafid ibnu cabdilhaadi saaxibu saarim almunkiga iyo tanqiixa iyo ninka iskale tanqiixu taxqiiqa iyo kutubaha faraha badan ibn cabdilhaabi baa wuxuu yihi wuxuu u yimid ila lmiziyi alxaafid abilxajaaj almizi buu u yimid <clears throat> faqaala lahu markaasu wuxuu ku yidhi intakadtu min riwaayatika arbaciina xadiidan xadiidtaada waxaan ka doortay buu yihi riwaayadaada afartan xadiid uriidu qiraa'atahaa calayka inaan kugu aqriyaan rabaa <clears throat> faqara'a alxadiida yani alxadiid alawal xadiidka koowaad uu akhriyey wa kaana shaykhu muttaki'an abulxajaaj marka waa iska waa xusulaysnaa waa dangiige fajalasa markuu xadiidkii koowaad maqlayba waa soo fariistay falamaa ata ahaanii cala athaaniya xadiidka labaad markuu u yimid oo uu akhriyey kii labaad tabasama waa dhoolla caddeeyey wa qaala waxa uu yidhi maa huwa ana daka albukhaariy aniga miihi ihiyo yidhi bukhaarigaas ma ihiyo sheekadii bukhaari o milicsana anigu bukhaari ma maa ana daka albukhaariy qaala ibnu kahiir ibnu kahiir marka waxa uu yidhi fakaana qowluhu hada cindana axsana min raddihi kula matnin ilaa sanadihi warkiisaasaa wuxuu nooga fiicnaayay buu yidhi inuu matni walbaa sanadkiisa u celiya ja marka qisada waa fahmay mizi marka wuxuu yidhi anig bukhaari miyihi yidhi inaad itijaabiso yani sheekadan aada waddo waa sheekadii bukhaari lagu sameeyey uu ka wadaa marka maygu igu qaldaysid marka imtixaan waa laysaga sameeyaa taas waay marka waminhu qalbu sanadin limatni naxwu imtixaanihim imaam alfanni ay imtixaaneen oo kale fii miatin ay ku imtixaaneen boqol xadiid fii miati xadiidin lama ataa markuu yimid baqdaada baqdaad faraddahaa waa celiyey bukhaari ma boqolkaas xadiid wajawada alisnaada isnaadkana waa hagaajiyey waa nooc kaas marka isaguna lilimtixaan marka haddii lilimtixaan loo samaynayo in meeshiiba lagu sheego hadda wuxuu gelayaa marka qalb yacni maqluub calaa wajhi sahwi ama sahwan waqalbu maa lam yaqsidi iruwaatu naxwu idaa uqiimat isalaatu waqalbu maa iyo waxaa loo qeybiyaa maqluubka waqalbu maa kii gedintiisa lam yaqsidi ruwaatu ruwaaddu aynan u qasdin qalbahu gedintiisa aynan u qasdin macnaha naxwu idaa uqiimat isalaatu oo kalow ah idaa uqiimat isalaa xadiidkaas idaa uqiimat asalaatu falaa taquumuu xataa tarawnii xadiidkaas xadaahu fii majlisi اlbunaani xadaa waxaa xadiidayhu xadiikaas matnigaas fii majlisi اlbunaaniyi majliska haabit ibni aslam albunaani majliskiisa dhexdiisa waxaa ku xadiiday oo ku sheegay xajaajun xajaaj acnii waxaan u jeedaa buu yidhi ibna abi cumaan xajaaj ibnu abi cumaan wahuwa sawaaf ayaa wariyey you ka wariyey can yaxya bni abi kahiir can cabdillaahi bni abi qataadata can abiihi can الnabiyi sal ll slama idaa uqiimat الsalaatu falaa taquumuu xataa tarawnii sidaasuu u wariyey xadiidka fadannahu wuxuu u maleeyey fadannahu jariiru jariir bnu xaasim xadiidkiibu wuxuu u maleeyey can haabitin marwiyan can haabitin haabit in laga warinayo u maleeyey oo xadiidka haabitkii ka fadhiyey in laga warinayay ayuu u maleeyey oo markaa muxuu yidhi jariir bnu xaasim can haabitin can anas sidaasuu u wariyey can haabitin can anas xadiidkana anas ma leh xadiidkana anas ma leh oo waxaa iska leh xadiidka waxaa leh xadiidka xadiid abi qataada xadiid anas ma ah oo sanadka toosan wuxuu ahaa yaxya bn abi kaiir can cabdillahi bn abi qataada can abiihi can الnabiy sal l slam marka jariir ibnu xaazimna muxuu ka dhigay can thaabit can anas idaa qiim marka sanadkani matnigan ma lahanba marka yaa dabagediyey jariir ibnu xaazim ayb bayanahu waxaa caddeeyey buu yidhi sidaas xamaadun baa caddeeyey xamaad xamaadkii adariiru indhahla ah maxamed ibnu zayd ibni dirham ayb markii dambe u indhabeelay awel indhawaaqana saasaan dhaha marka xamaad ibnu zayd baa caddeeyey in jariir gafay oo qalbi uu sameeyey ee xadiidka matnigiisu oo ahaa sida xajaaj ibnu abi cuhmaan u warinayo oo ahaa kanna marka waa maqluub sahwan hadda qofkan uma qasdin laakiin waa sahwiyey waxaa kaloo maqluubku asagood ah, intaanu ka sheegay ciraaqi maqluubku laakiin noocyo kala jiraanoo waminhu waxaa ka mida ah, maqluubun yaqacu fi lasmaa asmaa'da maqluubku dhacayo oo maalan muratu bnu kacbin ayuu ahaa markaasuu kacbu bnu mura u akrinaa matnigiibu yani magacii buu dabagedina khadiibulbaqdaadi noocaas marka kitaabuu ka alifay la yidhaha raaficu lirtiyaab fi اlmaqlubi min alasmaaءi wاlansaab ayb labada hore yani kan hadda dambo hadda ou ciraaqi ounan sheegin murat bnu kacab oo kale kacb bnu mura raawi inuu yidhaahdo kale khadiibkaasuu wax ka alifay kuwa kalena hadda qaarkood aan soo marnay matniga kitaabkan aan kusoo marnayna ibnu xajar wuxuu sameeyey cilalu daara qutniga ayuu wuxuu ururiyey qalbiga noocan oo kaleo ku dhacay cilalka lagu dhex sheegay daara qutni cilalkiisa ayuu ururiyey ziyaadaad badanna waa ku daray markaasuu wuxuu u bixiyey jilaa-u lquluub fii macrifati almaqluub lanna qalbigu min alcilal alkhafiy u ka mid yahay waxyaabaha wax lagu cileeyo marka mucalalka marka laga hadlayo ama mucalka waxyaabaha wax lagu cileeyo waxaa ka mida idraajka waxaa ka mida qalbiga waxaa cilalkay soo gelaya kitaabkii hore oo cilalkoon aqriyeynayna waa ku sheegnay dabcan marka tafarudkaa ka mida wax lagu cileeya ziyaadada ziyaadada fiqadaa ka mida idiraabkaa ka mida kulligood anwaacaad u malaysaa oo xadiidka ka mida laakiin dhammaantood waa cilal khafiya waayo aan la gaari karin ilaa in duruq la jamciyo maahani walidaalika cilalka daara qudniga wuxuu ka soo ururiyey qalbiga saanoo kale ah maqluubka markaas wax kusii dardaray jilaa-u fii macrifati lmaqluub uu ka alifay kolley kitaab aan aragnay maahan laakiin sakhaawin fatxulmuqiidka iyo iyou ku sheegaa iyo kutubaha ibnu xajar uu ku daraa intaas marka maqluubkiiba uga baxay xukmuhu muxuu yahay marka de midka maqluub camdan de qeybta hore maba bannaanaba leanna qeybta hore waaba been qofku xadiid aan jirinuu samaynayo qeybtiisa labaadoo imtixaankana waa bannaan tahay laakiin intaan majliska laga kicin waa in la sheego len hadhow nin baa sidaas u warin karo midka sahwiga ku imaanayana de un iska dacfin laakiin isagu ma keenayo jarxi iyo waxyaabahaas ayb tambiihaatun intaa marka maqluubkiiba uga baxay halkan tambiihaat tambiihaatkan marka saddex mas'alo baraarujina saddex mas'alo baraarujina wain tajid matnan daciifa sanadi faqul daciifun ay bihada faqsidii walaa tudacif muطlaqan bina'a cala aطariiqi id lacalla jaa'a bisanadin mujawadin bal yaqifu daka calaa xukmi imaamin yasifu wuxuu ku bilaabayaa marka haddaad aragto matni xadiid sanadki matnigaana aada dacfi ku aragto waxaad tidhaahdaa marka yacnii daciifun bi haada sanad ku qeyd oo ha dhihin haadaa xadiidun daciif ha dhihin leanna waxaa laga yaa inuu dariiq kale ku imaado uu leeyahay saxiixa mid kale oo dacfi ku jira oo laakiin bilmajmuuc marka kan lagu kabo xasan inuu noqdaa laga yaabo amainuu ama saxiix ligayrihi inuu noqdo yaa dhici karto marka maadaama haddaad dhahayso matni intaad aragto bisanadin daciif aad ku aragto qeyd oo waxaad tidhaahdaa daciifun bihada sanad hee ha dhihin hada xadiidun daciif ha dhihin wain tajid haddii aad aragto ood hesho matnan matni matniga oo daciifa sanadi sanadkiisu ou daciif yahay faqul dheh daciifun huwa daciifun dheh bis ay bih maxaa marka daciifku muxuu u jeedaa faqul dheh daciifun dheh ay bihaada ay bihaadaa kan ay bihaada sanadi sanadkan macnaha ayb faqsid yacni sidaas niyo markaad leedahay haadaa yani daciif marka xataa aada dhahayso waxaad niyeysataa ay bi hada sanad saa niyeyso faqsid ay inwi dalika kaagaas niyeyso ugu yaraan haddii aada caddayso oo tiraa daciifun bihaada sanadna fahuwa huwa owlaa saasaa habboon yacnii faqul daciifun ay bihaada waa sida habboon faqsidna marka uu leeyahay daciif keligiis dheh laakiin waxaad u qasadaa ay bi haada sanadi u qasad laakiin inaad iska caddaysood waadix ka dhigtaa fiican ayb walaa tudacif ha daciifinin ay daaka lmatna matnigaa ha daciifinin muطlaqan si duuduub aba ah ha u daciifinin binaa'an baaniyan adoo markaa ku dhisaayo xaal aad dhisayso alaa cala ariiqi ay calaa dacfi daaka ariiqi dariiqaas dacfigiisa adoo ku dhisaayo mid ku dhisaya xaalaa tahay ha dhihin waa daciif mutlaqan ha u dhihin adoo dariiqaas aada aragtay keliya ku dhisaayo id cillo ah eh, lacalla ay lacallahu waxaa laga yaabaa jaa-a inuu ku yimid bisanadin sanad inuu ku yimid baa laga yaabaa mujawadin oo markaa yacni la toosiyey yani matnigii inuu ku yimid bisanadin mujawadin oo waa maxay sanad iska saxeixba ah ama mujawadin la toosiyey maxaa lagu toosiyey bilmajmuuc yani marka laysku kabo matnigan xasan oo noqona bisanadin mujawadin marka labadaba waa u taallaa sanad mujawad oo sidiisa saxeix ah ama sanad mujawad ahoo bilmajmuuc mujawad ku noqday ayb wuxuu samaynaa marka bal yaqifu waa istaagayaa yani bal eh, cafwan bal eh yaqifu wuxuu ku xirnaanayaa jawaasu daaka ay jawaasu daaka kaagaas bannaanaanshihiisa wuxuu ku xirnaanayaa calaa xukmi imaamin imaam xukunkiisa imaamka oo yasifu sifaynayo bayaana dacfihi bayaana wejhi dacfihi dacfigiisa wejkiisa caddayntiisa inuu imaam fannigan aad u yaqaano looga dambeeyo inuu caddeeyo wejka uu daciif ku yahay taasuu ku xirnaana yani tanbiiha koowaad wuxuu leeyahay haddaad matni aragto bisanadin daciif ku aragto ha ilaaqin daciif ha dhihin ha ilaaqin maxaad dhahaysaa daciifun bi hada sanad ama daciif markaad leedahay ay bi hada sanad inaad u jeedo laakiin mutlaqan ha u daciifinin adoo ku dhisaayo dariiqaas aada aragtay maxaa dhacay waxaa laga yaabaa sanadku inuu sanad mujawad ah inuu imaaday ayaa laga yaabaa matnigaanu inuu sanad kale leeyahay hadhici karto ayb maxaa maxaa la samaynayaa marka waa arrintaa inaad tiraa daciifun mutlaqan waxay ku xiran tahay bal yaqifu wuxuu ku xirnaana daaka ay jawaasu daaka kaagaas bannaanaanshihiisa dacfiga oo mudlaqa ah muxuu ku xirnaanaana uu ku taagnaanayaa calaa xukmi imaamin imaam xukunkiisa imaam weyn haddii uu xukumo maala imaam axmed oo kale ay yidhaahda xadiidun daciif ama waxaa yidhi yani bukhaari oo kale abu daawuud oo kale imaam weyn haddii uu marka xukunkiis uu saaro ayay ku xirnaanaysaa imaamka oo yasifu tilmaamaayo bayaana dacfihi bayaana wajhi dacfihi xadiidkan dacfigiisa wejkiisa tilmaamayo oo maala wuxuu le hada xadiiثun ضaciif markaasuu sheegaa wuxuu daciif ku yahay waana imaam oo min ahli اlistiqrاa aho duruqda xadiidka iyo aad u tatabuco bayaana wejhi dacfi waayahay imaamkii hadduu iطlaaqa ka waran marka isaga hadduunan sabab sheegin uu yidhaa hada xadiiثun ضaciif bis wuxuu yidhi ma ogtahay bal yaqifu daaka calaa xukmi imaamin yasifu bayaana dacfihi hadduunan sifaynin ka waran dacfiga bayaan cadayntiisa maxay noqonaya fain alaqahu fain alaqa imaamku hadduu ilaaqahu dacfigii dacfigii hadduu ilaaqo fashaykhu ibnu salaax xaqaqahu mas'aladaa waa taxqiijiyey fii maa bacdahu kan gadaashiisuu ku taxqiijiyey yani fi ma bacda hada yani albaab baabkan ama fasalkan gadaashiisa ayuu ibnu salax ku taxqiijiyey marka nusaqa qaarna fashaykhu fima bacdu xaqaqa ayay dhigayaan marka saas waa fiican tahay fashaykhu fashaykhu ibnu salax xaqaqahu waa taxqiijiyey mas'aladan bacdu fi ma bacdu yani fi ma bacdu ay fi ma bacda hada alfasl ayuu ku taxqiijiyey oo waa maxay mas'alada marku ka hadlaayo jarxiga iyo tacdiilka marku ka hadlaayo ayuu wuxuu sheegi doonaa markuu leeyahay aljarxu laa yuqbalu ilaa mufasaran jarxigu lama aqbalo ilaa mufasar inuu yahay maahane markaasu wuxuu keeni doonaa haddii jarxigu wax tacdiil ah oo ka hor imaanaa hadduusan jirin imaam min al a'ima baa wuxuu yidhi fulaanun daciif sababna ma sheegin ibnu salaax marka wuxuu leeyahay ugu yaraan waa laga istaagaa xataa haddaan jarxiga la aqbalin laakiin maxay keenay arrintaas in xadiidka ninkaas uu ku jiro ugu yaraan laga istaago waa gaari doonaa meeshaas gadaalogu isagu ku taxqiijina hadalkanna ogow ibnu salaax wuxuu ku dhisan yahay baxdigii aan soo marnay oo ahaa dadka muta-akhiriinta ahliye leh inay wax tasxiixiyaan ama ay wax tadciifiyaan isaga sidaas uma qabin awel taasaan soo marnay culamaa yacni culamada muxaqiqiintana waa ku diidaan arrintaas oo waxay yidhaahdaan maya ee eh, qofku hadduu ahliye leeyahay waa fiiri karaa waana tasxiixin karaa waana tadciifi karaa ibnu xajarna sidaasuu taxqiijiyey isaga marka halkan marka markuu leeyahay waxa uu ku dhisaayo waa laga tawaqufaa iyo wuxuu rabaa marka inuu yidhaahdo haddii imaamku uu yidhaahdo hada xadiidun daciif qofkan mutaakhirkaa wax kale uma furno ilaa inuu ka istaago ugu yaraan sababtii la iima sheegin haddii uu dhaho yaadanba jasminin inuu daciif yahay ama yaadan yacni dani haalibaba ha ku daciifinin laakiin ka istaag mar haddaad ka istaagtana maqsuudkii waa xasile laakiin doodaas waxaaba ka sahlan awalba in la yidhaaha xadiidku muxuu asal ku yahay al fi lxadiid xadiidka marka la wariyo dacfi ma asala qabuul miya asala mase mase waxaa asala raddi asal raddiya asala saas markaan leenahayn waxaan ka wadnaa xadiid saxiixa la raddinaa kama wadno haddii xadiidka laysku qabto oo la yidhaha waa saxiix ima saxiix maaha qofka saxiixinayaa laga rabaa inuu adilo la imaado ama qofka xadiidka xasan waayo dhahayaa laga rabaa inuu la imaado wailaa alaslu waa allaa xukma waa inuusa xugun jirin aa ah, asal ah xadiidkuna xugun uu keenaa soo maaha walaslu cadamu lxukmi marka ninka xugunka kee dhahayo xugunaa jiro keen waxaad ku keentay ayb meeshaas marka eh, ishkaalkan taasaad looga fakana mar walbaba ma ayb waayahay halkaas mas'alo uga baxay marka ayb walidaalika haddii ninka mutaakhirka uu arko masala xadiid baa waxaa lagu cileeyey ahli lcilmi oo horaa waxay ku cileeyeen tafarud oo masalan waxay yidhaahdeen tafarada bihi fulaan wax la wariyeyna ma jiraan cilaa ka soo baxda meesha markaasaa waxaa la arkay caalim min alculamaa baa marka wuxuu dul istaagay xadiidkii oo dariiq kale leh ku yimid waxaa laleeyahay marka kii hore iska raac waxaan aad aragtayna ka indha qabso ma la dhahayo bal hadduu ahliyad u leeyahay waa ijtihaadkiisuu ku soconaya oo xadiidkan haddii lagu cileeyey hebelaa la tafaruday hadday caddaato inuusan la tafarudin waa la qabsanaa xadiidku waa xasan uu noqon karaa sidii xukunkii hore waa isbedela laakiin hadda waxay u baahan tahay ahliyada waxay u baahan tahay baxhi iyo cilmi iyo mumaaraso dheer u baahan haddaad yani kitaabada aada taqaanba afartoo kitaab ay iska yihiin xadiidku waa cilmi u baahan idilaac joogta a ah u baahan xadiidka saas waxaa laga yaabaa kelmad in qofka uu raadinayo xadiidka kusoo aroortay waxaa laga yaaba inuu baxdi yar raadinayo tafa yacni eh, mutaabic shaahid inuu raadinayo inay ku intaasoo kitaab inuu fiiriyo waxaa lamida markuu sharxayo xataa xadiidka intaasoo kitaabu u fiirinayo waxaa lamida marka cilalka xadiidka iyo uu raadinayo xadiidku macnaha qofku markuu kitaab xadiida akrinaayo ugu yaraan wuxuu u baahanayaa intaas oo kitaab in allaale intuu heli karo kulamaa idilaaciisu ou bato ou bato kulamaa uu wax dul istaagayo waxaadna ka fahmee yani ibnu xajar oo kale fatxulbaariga dariiqada oo u sharxay oo kale markaa fiiriso waa dariiqo ay ka muuqanayso yacni dhilac badan iyo waxfiirin fara badan iyo baxhi iyo tanqiid aada u fara badan inkastoo ardana uu lahaa ibnu xajar dabcan ardaydana waa dabcan juhuuddooda sheekhu faa'iiday u tahay ayb isagana de xaafido ahaa wahaakadaa culummada yacni qofku hadduu sidaasoo kale yahay ha haddii laakiin waxa uu yaqaan bay iska kooban yihiin laga yaabo kitaabka uu akrinayo xadiidka haddii la yidhaha kitaabkaana aad akrinayso meeqo sharax uu leeyahay hal uusan dhaafsii karin waan akrinaa kitaabkan wax badan kaasoo kale ka imaan mahayo kaas marka ma ma laga hadlayo wain turid naqlan liwaahin ow limaa yushaku fiihi laa biisnaadihima faأti bitamriidin kayurwaa wajzini binaqli maa saxaka qaala faclami eh, tanbiiha labaad wain turid haddii aad doonto naqlan guurin haddaad rabooto liwaahin lixadiidin waahin xadiid daciif a ah, guurin haddaad u doonto inaad soo guuriso aad rabooto ow amase limaa aada doonto yushaku laga shakinayo fiihi isaga dhexdiisa ay fii saxiixun am daciifun taصxiixiisa iyo tadciifkiisaa laga shakisan yahay ama saxiix miya soo daciifaa laga shakisan yahay laa biisnaadihimaa labadabana isnaadkooda aadan kusoo guurin inaad kusoo guuriso aadan rabin fati la imaaw bitamriidin la imaaw bisiiqati tamriidin kula imaaw ka yurwaa oo kale dheh wa yurwaa sidaas dheh wajzim jasmi oo gooy yani wajzim gooy ay fii maa tuuriduhu waxaad marka yacni aada soo aroorinaysid jasmi oo goo ayb wajzim gooy binaqli maa kii guurintiisa saxa ansaxay wixii ansaxay soo naqlintiisa markaad soo naqlinayso bilaa sanadin inaad soo naqlisana aad rabto gooy oo siikhu tamriidka ka dhaaf ka qaala oo kala dheh qaala isticmaal haddaad xadiidka hubto inuu saxiixya qaala rasuulullah iska dheh aharka ibnu cabaas haddaad hubto inuu ka sugnaado qaala ibnu cabaas iska dheh haddii aadan hubinood ka shakisan tahay ama dacfigiisaba aada og tahay sidee usoo guurinay sanadna aadan markaas rabin inaad sanadkiisa sheegto wayurwaa can ibni cabaas wayudkaru can ibni cabaas waqiila can fulaan iska dheh wayurwaa can اnabiyi sala allahu calayhi wasalam sidaasoo kale aad iska dhehaysaa markaas soo ma garan wain turid naqlan u fiirso laba waxyaaboodou ka hadlaa marna xadiidka dacfigiisa waa og tahay marna waa ka shakisan tahay laba xaalad soo maaha bilaa sanadinaana rabtaa inaad weriso haddaad sanadkii sheegaysid waxba laguma haysto oo waxaa la yidhaha man asnadaka faqad axaalaka ninkii isnaad wax kugu wariyey waa ku wareejiyey ninkaas oo yacni aniga aniga waxba ima haygu qabsanine sanadkii waa kaasaa ah, iyo sidaas waa ogow adiga raadso inay sax tahay inay qalab tahay ninku haddii mar isnaad xadiidka ku wariyo been ma sheegin oo uma baahno marka tamriidkan iyo waxaan mau baahanay mar hadduu isnaadkii taxo waayo biimkaanika inaad ogaatid xadiidkan saxiix miyaa mase ma aha waa la ogaa kara walidaalika dadka qaar ba waxay iska dhahayaan maalan waxay maqlaayaan nebiga in lagu been abuurta khatar inay tahay markaas waxay ku leeyihiin ee kitaabadan abu daawuudka iyo ibnu maajaha iyo axaadiid aada daciif u ahaa ibnu maajahoo kale ka buuxiyo nebiga mau ku been abuuranaa marka maxaa nebiga loogu been abuuranaya kuwa saasay u malaynaya ma ahan saas maan ibnu maaja xadiidka bisanadihiibuu kuso ku wariyey adiga marka waa waa dul istaagi karta xaqiiqada xadiidkan wax qalada male marka ayib qofkii marka sanad wax ku keenay dembi male isaga laakiin haddii sanadkii aadan sheegaynin waayo marka laba xaaladay saddex xaaladaa jirto inaad og tahay dacfigiisa inaad ka shakisan tahay labadaas xaalad see u warine yurwaa siiqatu tamriid in aad hubto inuu saxiix yahay see u warine qaala iska jasmi markaas waa marka aan sanad la sheegaynin haddii sanad la sheegaayo laakiin intaasba uma baahnin laakiin goorma xadiidku haddii uu mawduuc yahay iska jir waa ka duwan tahay soo sheegi doona mar hadduu mawduuc yahay la caddeeyo waa waa muhim wain turid haddii aada doonto naqlan soo guurin liwaahin lixadiidin waahin lasoo guuriyo xadiid daciif ah ow amase limaa kii yacnii haddaad rabtid soo naqlintiisa yushaku fiihi lagu shakinayo sixadiisa saxiixna waa daciif baa lagu shakinayaa laa biisnaadihimaa isnaadkoodana aadan kusoo guurinaynin faati bitamriidin la imaaw marka bisiiqatu tamriid laa imaaw siiqatu tamriidku see waayo ka yurwaa yurwaa oo kale wajzim goo oo jasmi binaqli maa kiisoo naqlintiisa saxa ansaxayna iska jasmi waxaad soo aroorinaysid bilaa sanad aad ku soo aroorinaysid hadday ansaxeen naqlinteeda iska jasmi buu ku yidhi sayd u jasmine ka qaala wadaalika ka qaala oo kale inaad dhahdo ka qowli ka qaala faclam ogow marka maxaa la diidaya xadiid saxiix ana inaad wayurwaa dhahdo haddaad tiraa wayurwaa can الnabiy ama ruwiya can الnabiy ruwiya can الnabiy waxaa laga wariyey nebiga saaysaa xadiid saxiix ah sidaas ha dhihin inkastoo fuqahadu in badan ay isticmaalaan saas kitaabaha fiqiga qaarkood waxaan arkay ruwiya can ilnabiyi kada kada saas xadiidkiina bukhaari iyo muslim uu ku yaalla ayagu ulama jeedaan waa daciif laakiin isdilaaxaadkan ma fiirfiirinayaan ma ahan fannigoodii isdilaaxan marka ruwiyadan qofku muxadidkaana wuxuu u fahmaya war meeshaana mau dacfi ku jiraa buu isleeyahay wax saxiixana marka ruwiya ha dhihin wax shaki ku jiro ama aadan ogeyn ama daciifba ba-ana ahna qaala ha jazminin taasna culammada qaar in kastoo ay dhahaan zamankan la joogo oo dadku iska cilmiga xadiidkaba waxba aysan ka aqoonin xataa dad culamo aysan aqooninba cilmiga xadiidka xataa culamo iska dhaaf caamade aynan garanaynin in maahan isdilaaxaadkan iyadoo la isticmaalayo ruwiya iyo yurwaa iyo ayaa kala baxsanayo dhib ma leh iyadoo lays dhahayo u fiicna xataa wixii daciif in loo sheega dadku waa daciifa zamankan leanna xataa qaar culamo ahanba akrinaynaba warba aan wahaynin bila haddana funuun kale marka culamo ku ah ayb <clears throat> walidaalika markii wuxuu sheegaa sheekh alalbani markii uu jaamaca alislaamiya tegey oo nahdadan xadiidka iyo cilmigiisa oo aada uga nooleeyey oo ku dadaalay isla markaasna ardaydii iyo xoogaa uu bilaabay inuu kitaabadii u akriyo oo waqtiga bareega la qaato oo mubaaxahaad iyo uu baray oo ayaa waxaa dhacday marka macallimiintii kale qaarkood waa isku rafaadeen leanna macallimiintii kale qaarkood waxaa laga yaabaa macallinka usuulka dhigoo kale xadiid daciifuu iska soo deliishana ardaydii qaarkood waxay leeyihin xadiidkan sanadkiisa hebelaa ku jira daciif waaye mashaakil marka maaha eh, qaarna marka culama eh, dadkii maadooyinkaas dhigaayena waxaaba laga yaabaa inay dhibsadeenba sheekhi laftiisa waxaana sheekh maadadiisoo dhigaaya isaga moogteena funuuntanna waa isdhexgelayaan marka eh, ilaa marka dambe xataa ka tegistii meesha in shaqadii la dhaho georgi waxyaabaha sababay qaarkood ay ka mid tahay isaguna awalba dacwo u tegay meesha maal ka kasba nin u tegay maba ahayn ayb isaguba sheegay waana sida ka muuqatayna waa ahayd saas ayb markii dambe uu laftiisu intuunan nin xoogaa ka hor iyo markuu arko dadku oo axaadiis uu isagu ama xasaniyey ama si kale u arkay dad wax ka qoraayo oo yacni isaga naqdinaayo bilcilmi ku naqdinaayo markuu arkayna waa iskaga faraxsanaa jirin oo wuxuu dhihi jiraan waxaanu arkaayo u dhihi jiray xijaaz iyo dhulkaas haddii arday ka kacday ay soo kacday ay naqdinayaan aniga ijtihaadaadkayga waxaan u arkaa uun hamaradii aan meeshaas geli aan meeshaas gelinay inay wax ka soo miraheedii waayo u jiray maba dhibsa jirin kuwo marka hadda aan sheekhiina wax badan ka aqoonin kutubihiisana aan war badan u haynin oo keliya uun iska maqlay saxaxahu lalbaaniyu dacafahu lalbaaniy bes xataa xagguu ku daciifiyay haddii la yidhaaha ma garanayo waa iska maqlay bes kuwaasaa marka waxay leeyihiin dadka qaarkood marka sheekh ilalbani baxfi kiisa ah la yidhaha baxigan waxbaa ku jiro oo saan saas ma aha markii la yidhaahdo waxay ka dhigayaan in sheekh ilalbani la necban yahay oo kale ayay ka dhigayaan sheekhii laftiisuna ma ma u fahmi jirin saas maa ayb waxyaabaha taas marka waqtiyadan dambe marka xataa waxay leeyihiin culammada qaar yoruwaadaan iyo xataa dadku ma fahmayaan in dacfiga la yska caddeeyaaba fiican ay dhahaan masaladii saddexaad waa tan marka wasahaluu fii gayri mawduucin rawow min gayri tabyiinin lidacfin wara-ow bayaanahu fi اlxukmi wاlcaqaa'idi can ibni mahdiyin wagayri waaxidi wasahaluu waxay fududeeyeen ay ku tasaahuleen ay fududeeyeen fii gayri mowduucin mowduuc waxaan ahayn xadiidka aan mowduuca ahayn mowduuc hayrkii dhexdiisa ayay ku tasaahuleen ayb kaa rawow ay warinayaan marka markay warinayaan xaysu اqtasaruu calaa siyaaqi isnaadihi inay isnaadka bis soo kaxeeyaan waxba aysan caddaynin waa ku tasaahuleen wasahaluu way fududeeyeen fii gayri mawduucin mawduuci xadiidka mawduuca waxaan ahayn dhexdiisa <clears throat> kaa oo rabow ay warinayaan min hayri tabyiinin caddayn la-aan lidacfin dacfin ay lidacfihi la caddeeye la-aanteed waa iska sahleen oo xadiidka aan mawduuca ahayn in inta la wariyo oo sanadkii inta laakiin lasoo kaxeeyo bisanadihi lagu wariyo waxbana aan la caddaynin oo aan la dhihin dacfi waxba aan la caddaynin waa iska fududeeyeen laakiin mawduucu isaguna waxa u baahanaa dabcan in la caddeeyo horena waa usoo sheegay marka la warinaya in la caddeeyo ayb shaygaani markaa de qofku laftiisu mawduuc waaye iyo ma aha wax ijtihaad ku dhisan waayo waxaa laga yaabaa sheekha warinaya inuusan mawduuc u arkin ma lagu laasiminayo markaas ayb wasahaluu way fududeeyeen fii hayri mawduucin mawduuc xadiidka mawduuca waxaan ahayn kaa rawow ay warinayaan min hayri tabyiinin cadday la-aan lidacfin ay lidacfihi la lacday la-aanteed ay warinayaan waa fududeeyeen wara-ow waxayna arkeen bayaanahu wa ra ow waxay arkeen bayaanahu caddayntiisa in la caddeeyo goorma fi lxukmi fii axaadiidi اlxukmi axaadiidta axkaamta axaadiidtu hadday tahay axaadiid اlaxkaam in xukunka la caddeeyo agteeda waalcaqaa'idi iyo axaadiidta caqaa'idka ku saabsan ayb wahaada tasaahulu iyo watashdiidu tasaahul iyo tashdiida labadaba la sheegay soo maa axaadiid اlaxkaam iyo axaadiid اlcaqaa'id in lagu tashadudo wixii ka soo hora tarkiibka iyo tarhiibkale inaan aada la lagu lagu tashadudin tasaahulka iyo tashdiidkaasi naqaluu waxay ka soo naqliyeen dheh can ibni mahdiyin cabdiraxmaan ibnu mahdi bay ka soo naqliyeen iyo wagayri waaxidin iyo mid wax ka badan sufyaaneynkaa ka mid waxaa ka mid ah imaam axmed ibnu xambal ayaa ka mid a khulaasada marka labadan bayd waxa ay tahay culimada tarkiibka iyo tarhiibka markay ka hadlayaan waa fududay jireen ilaa qaarkood ay yidhaahdaan xadiidka daciifka ah fadaa'il ulacmaal waaba loo isticmaali karaa saddex madhabaa ku jirta maya madhab dhahaayo oo imaam muslimna laga fahmaayo muqadamadiisa iyo madhab mutlaqan waa la isticmaali karaa dhahaayo hadduunan mawduuc ahayn dabcan oo shuruud male macnaha bilaa shuruud iyo madhab saddexaad oo shuruud ku xiraayo kaas shuruudda ku xiraya ibnu xajar tabyiin ulcajabka uu ku sheegaa saddex shardi meelahaasuu sheegaa shardiga koowaad wuxuu yahay anlaa yashtada dacfi dacfi waa inuunan darnaanin kow kan labaadna waxa uu yahay inuusan ictiqaadinin in nebigu yidhi in nebigu yidhi waa inuusan ictiqaadinin ille daciif yahay moogtahay tan saddexaadna wa an yandarija taxta aslin macmuulin asal oo lagu camal falaayo waa inuu hoos imaado mihaalku muxuu noqonaa xadiid daciifa wuxuu ku soo arooray fii fadli salaati duxaa dacfigiisu ma darna nebiga u nisbayn maysi asal macmuulana waa soo hoosgalayo salaatu duxada axaadiid saxiixa ku soo aroortay marka adu inaad tukato bidca ma ka dhalanaysa dabcan marka xadiidkan daciifkoo fadligan sheegay adoo nebigaa yidhi aan u aaminaynin iska tuko ajrigaasna haddaad iska niyeyso marka oo marka aduu si halkaas shuruudahaasuu sheegaa marka ibnu xajar ayib mas'alo kalea marka meeshaan intaan laga bixin muhima in la baraarujiyo marka la leeyahay xadiidka daciifka ah xadiidka daciifka ah, xugun looma isticmaalayo xug axkaamta iyo caqiidada iyo ma loo isticmaalayo marka la leeyahay xadiidka daciifka ah waa waa xadiid daciif ah oo camalku uunan ku dureersanin laakiin haddii xadiid daciif ah wajaraa calayhi alcamal oo lmuslimiinna isaga uu ku dureersaday watalaqathu talaqathu alummatu bilqabuul ummaddiina ay aqbashay waa lagu camal falaa leanna qariinadaasa xoog badanba ka xoog badan bal waxaaba la dhihi karaa bay culamada qaar leeyihiin mutawaatir maayo tawaatura oo maxaa ka mid a ah? maalan haddaad jaamicu oo kale haddaad daalacato ama aada akhrisato wax badanaa ku arkay xadiidu baabuu baabeynaa xadiiduu keenaa isagaa daciifinayo markaasuu wuxuu leeyahay waalcamalu calaa hada cinda caamati ahli اlcilmi xadiidkan daciifkaana camalku uu ku dhisan yahay cinda caamati ahli lcilm marka xadiidkan waa daciif camalkiisa mar walba ha laga taga ma aha haddii marka ummaddu ay tahay ummaddu aqbashay camal uu ku dureersaday waa lagu camal falaa waxaaba ka mid a ah xadiidka laa wasiyata liwaarihin laa wasiyata liwaarihin mid wax dhexlaayo dardaaran ma leh alimaamu shaafici wuxuu yidhi laa yuhbituhu ahlu اlxadiid ahlu xadiidka ma sugaan sanad ahaan xadiidkan walaakina alcaammata talaqathu bilqabuul laakiin culummadoo dhan xadiidkan waxay kula kulmeen aqbalid wa camiluu bihi waa ku camal faleen xataa jacaluuhu naasikan liaayati اlwasiyati lahu ilaa qaarkood ayba ka dhigeen naasikh aayatulwasiya inuu isagu naskhay aayatulwasiya marka waa kutiba calaykum idaa xadara axadakum lmowtu in taraka khayra alwasiyatu lilwaalidayni walaqrabiina bilmacruufi xaqan cala almuttaqiin aayaddaas waxaa lagu nasakhay dhaheen xadiidkan laa wasiyata liwaarifi dabcan xadiid aayad ma nasakhi karaa kalaamaa ku jira usuuliyiinta shaafici axmedna ma qabaan laakiin wuxuu leeyahay siday u aqbaleen culummada waxayba gaareen qaarkood inay asagaan ku nasakhaan aayaddaas oo aayaddan mansuuqadan naasikheedu waa xadiidkan inay dhahaan marka meeshaa maxaad ogaanaya marka xadiidkan waa daciif marka la yidhaha macnaheedu ma ahan qof ku camalfali kara ma leh ma aha in laga dadka qaar baa marka maalan qofkii wax samaynayo arkaa waxaan maxaa u samaynaya xadiidkaana soo arooraya waa daciife ku leeyahay ma fiirinayo marka camalka muslimiinta xaggaas ma fiirinayo bise isaga marka wuxuu daciifa cagsigiisa in la sameeyo oo u haystaa diinta iyada lafteeda marka faham fooraro waayo wuxuuna ka dhalanaa dadka dadka wax u akhrinayo nawciyadooda say u arkaan xadiidka daciifka haddii loogu tuso xadiidka daciifka inuu yahay yacni mawduuc oo kale loogu tuso wax nebiga looga been abuurtay oo inkaar ku dhacday haddii sidaas loo tuso de mar walbaa wuxuu raadinaya inuu cagsigiisa uu sameeyo hadda waxaa jiro wax badan oo camalka uu ku dureersaday oo xadiidka xadiidka uu ku taagan yahayna markaad fiiriso dacfi oo ku jiro meeshaan marka la joogo taana in lagu baraarugo waa muhim hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslam calaa nabiyina